بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى waxaan bilaabi doonaa kitaabkii minhaajka ahaa oo ahaa kitaabkii u dambeeyey silsiladii fiqheeda noo soo socotay waana runtii kitaabka u muhiimsan kutubta silsiladda ah insha allahu tacala intaynaan guda gelin kitaabka waxaan jecel lahay wax yaroo laba muqadimo ah inaan ka horreysiinno muqadimana caawa aan qaadanno muqadimana insha allahu tacaala habeen dambe muqadimada caawa aan qaadanayno waxay ku saabsan tahay alimaam الshaafiعي raximah اllahu tacaala saaxib اlmadhab xayaatadiisii iyo dalabkiisii cilmigiisu u dalbay iyo shuyuukhdiisii iyo talaamiiddiisii ardaydiisii sidoo kale madhab اlimaam الshaafiعي raximah اllahu tacaala iyo qaabka uu ku faafay iyo maraaxisha uu soo maray ilaa uu inaga naga soo gaadho waxaan ku bilaabaynaa in sha allahu tacala alimaam shaafici raximah llahu tacaala saaxib almadhab tarjamadiisoo kooban magaciisa waxaa la yidhaahdaa moxamed ibn idriis ibn alcabaas ibn cuhmaan ibn shaafic ibn saa'ib ibn cubayd ibn cabdiyaziid ibn haashim ibn اlmuطalib ibn cabdimunaaf ibn qusay ibn kilaab ibn murة ibn kacb ibn lu'ay ibn haalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinaan alqurashiy alhaashimiy haddaba sidaad arkayso wuxuu kula kulmaa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam cabdimunaaf ibn qusay waa qurashi waa haashimi nasabkii u sharaf badnaa ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala u hibeeyey imaam shaafici raximah اllah kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu cabdillaah alimaam الshaafiعي sida mu'arikhiintu ay tilmaamayaan wuxuu ku noolaa bidaayata xayaatihi intuu yaraa cayshaة الfuqarاء oo hanti badan muuna haysan aabbihiina isagoo yar buu dhintay oo agoon buu ahaa sidaa darteed waxa weeye muusan haysanin imkaaniyaad badan oo cilmiga ku dalbo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa meeshii dhaqaalaha iyo hantidii uu cilmigu ku dalbi lahaa oo ugu bedelay mawaahib kale oon tilmaami doono waxaa ka mid mawaahibtaas dhaka ilaahay wuxuu siiyey fahmo aan caadi ahayn iyo xifdi aan caadi ahayn imaamu shaafici laftiisaa sheega wuxuu yihi qur-aanka waxaan xafiday anigoo sagaal jir ah sidoo kale muwaطa imaam maalik waa kitaab xadiid oo mujallad ah isna waxaan xafiday buu ihi aniga oo toban jir ah alimaam shaafici raximah اllahu tacaala markii uu qur-aanka xafiday markiiba wuxuu bilaabay xifdiga axaadiida nabiga salى اllahu alayhi wasalam aad buu u jeclaa axaadiida nabiga isla markaana dadaal badan buu ku bixiyey wuxuu ka dhegaystay culimmadii muxadisiinta ahaa ee zamankiisa noolaa muusan haysanin buugaag iyo kuraasaad uu wax ku qoro sidaa wuxuu adeegsan jiray harkaha iyo looxyada meelaha yaalla iyo xaanshiyaha baariyoobe meelaha lagu tuuray iyo waxaasuu cilmiga ku qori jiro dabeetana intuu qaybo ayuu meel ku ururin jiray alimaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu u baxay baadiyaha si uu luqadiisa usoo kobciyo qabiil la yidhaahdo hudayl ayaan qabtay buu ihi qabaaisha carabta ka mid ahaa oo baadiyaha deganaa qabiilkaasoo lagu yaqaanay inay luqadoodu ay fasiix tahay wuxuu xafiday ashcaartii hudaliyiinta ashcaartoodii buu qaybay waxa weeye dhaqamadoodii iyo sugaantoodii ayuu bartay wayna fiican tahay qofka taalibulcilmiga had ya jeer intuusan cilmiga gudo gelin inuu luqada cilmiga uu ku baranayo inuu iska dhiso imaam shaafici asagoo nin carab ah oo weliba reer quraysh ah ayaad arkaysaa inuu intuusan cilmigii uusan bilaabin ama uusan xoog gudagelin inuu luqadii carabiga ahaa iska dhisay ama shicirkeedii sugaanteeda ha ahaado ama eh, naxwaheedii iyo waxa weeye asaaliibteedii kale ha ahaato wuxuu yihi asmaci oo ka mid ah a'imadii luqada oon garanayno heerkuu ka joogay luqada alimaam ashaafici ayaan ka saxday buu yihi ashcaartii hudariyiinta asaga oo dhallinyaro ah oo yar ayaa ashcaartii qabiilkaa uu lahaa oo idil ayaan xifdigiisa iyo fahmadiisa asagoo iga yeedhinaya ayaan ka sixi jiray wix iga khaldama ama aan garan waayo saas darteed bu imaam shaafici luqadii wuxuu ka gaadhay heer sare wuxuu ku noqday luqada xuja say aimatu alcilmi ay tilmaamayaan shaacir buuna ahaa fasiix ah shicirkana baaric buu ku ahaa diiwaan buu leeyahay maطbuuca wuxuu leeyahy imam shaafici raximah اllahu tacaala walowla الshicru biاlculamaaءi yusri lakuntu اlyowma ashcara min labidi haddii uusan shicirku hoos u dhigaynin maqaamka culummada maanta shicirka waxaan ka gaari lahaa buuhi gabayga heer aan shucarada waaweyn ka gabay fiicnaado sida labiid oo kale alimaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu cilmiga ka dalbay fuqahadii ku noolayd maka makuu qabtay culimmadii reer maka ayuu cilmiga ka dalbay wuxuuna gaadhay heer aada u weyn markiiba si deg deg ah ayuu ku aflaxay saa darteed sheekhiisii oo ahaa muftigii maka oo la dhihi jiray muslim ibn khaalid الzinji ayaa markiiba u idmay inuu fatwoodo wuxuu ihi afti ya abaa cabdillaah faqad aana laka an tuftii abu cabdilaahi o fatwo buu ihi waa la gaadhay xilligii aad fatwoon lahayd qofka caalimkaana ma fiicno inuu ku degdego fatwada asagoo culimmadiisii iyo mashaayikhdiisii aan u idmin fatwadaas maxaa yeelay sheekhiisaa garanaya inuu heerkii fatwada gaadhay iyo inuusan gaadhin xilligaas uu alimaam shaafici raximah llahu tacaala cilmiga ka delbiyey maka madiine waxaa joogay madiinatu rasuuli llahi sala اllah alay wasalam imaamu daari اlhijra alimaam malik ibni anas oo caan ka noqday gobolkaasoo idil oo cilmigiisii meel kasta looga soo qasti jiray saas darteed imaam shaafici madiinuu ugu qastay u rixlooday si uu imaam malik cilmiga uga xambaaro imaam shaafici raximah llahu tacaala horey wuxuu usii caariyey intuusan imaam maali u qasdin kitaabkiisii ayuu nin ree maka ah ayuu ka caariyaystay dabeetana sagaal habeenoo qura ayuu kitaabkii gebigiisiiba ku qaybay waa kitaab mujalad ah oo mabuuc waa la yaqaana imaam maali imaam maali buu u tegey ayuu tegey dabeetana markuu la kulmay imaam maalik ayaa shurdhii u horreysayba imaam maalik markuu saa u eegay firaasadii buu ku gartay qofkan inuusan ahayn qof caadi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey mawhibo iyo eh, khasaa'is dadkao dhan aysan lahayn ilan culimmadu ilahay wuxuu siiyey culimmada atqiyada ah firaasuu siiyey markaasaa wuxuu idhi yaa muxamed yani waa magacii imaam shaafici maxamed bn idriis yaa muxamed wاjtanib اlmacaasi fainahu sayakunu laka shaأn in اllaha tacaalى qad calqa calىa qalbika nuura falaa tuطfihu biاlmacصiya wuxuu ihi maxamedow ilaahay ka cabso oo macaasida iska ilaali haddii aad sidaa yeesho arrin cajiibaad yeelan doontaa ilaahayna qalbigaaga nuur buu ku tuuray sida ii muuqatee nuurkaa ha baktiinin buu macasi ha ku baktiin beritole isoo gaadh buu yihi si aad muwaa igu akriso imaam shaafici wuxuu hi waan ku kallahay subxii dabeetana waxaan bilaabay inaan ku dul akrinayo muwaطi imaam malikna wuxuu lahaa asxaab ku dul akriya oo de qofka cusub ama aalibka cusub muusan ku dul akrin jirin kitaabka laakiin imaam shaafici khasaais gooniuu siiyo wuxuu ihi adigu dul akri uu tijaabinaya bal akhriskiisa qaabku yahay wuxuu ihi markii uu arkay qaabkan u akrinayo ayuu u riyaaqay oo wuxuu idhi ha joojirine wad wuxuu la yaabay buu ihi saan u icraabayay kitaabka iyo sida aan u akrinaya quruxdeeda maalmo yaroo kooban baan kitaabka ku dhameeyey buuhi alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala dabeetana markii uu cilmiga ka dalbay imaam malik wuxuu ku soo laabtay ciraaq baqdaad buu yimid magaalada baqdaadna waxaa haysta ahlura'yi asxaabu abi xaniifa haysto waxa weeye asxaabu alxadiid maysan awood ku lahayn masaajidda waaweyn bay ku oo munaadaraadkaay ku qabtaan asxaabulxadiidna way iska ilaalin jireen niman ahlura'yi waxaa dhib badan markiiba markuu imaamu shaafici soo galay baqdaad ayuu nimankii xujo ku aamusiiyey waxaa awood yeeshay asxaabu alxadiid oo soo sanadaasna waxay ahayd sanadii boqol iyo afariyo siddeetankii hijriyada haddana mar labaad imaam shaafici maka ku soo laabtay wuxuu duruus ka bilaabay xaramulmaki wuxuu la kulmay ahlu cilmigii xajka u imanayey waxay ka dhegaysteen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistay ka qaadan jireen imaam shaafici wuxuu ahaa muxadis faqiihna wuu ahaa marka axaadiista ayay ka dhegaysan jireen xilligaas ayuu la kulmay axmed ibnu xambal oo dib ka noqon doona tilmiid min talaamiidihi dabeetna haddana mar labaad ayuu kusoo laabtay imaam shaafici bakhdaad sanadii boqol iyo shan iyo wuxuu ku qoray kitaabkiisii caanka ahaa ee arisaala waa kitaabkii u horreeyey usuulu fiqiga laga qoro waxaana ka dalbay kitaabka inuu qoro caalimkii weynaa ee cilmu xadiidka aimadiisa ka mid ahaa oo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibn mahdi raximah اllahu tacaala wuxu hi ibn mahdi marku kitaabka ii qoray imaam shaafici salaad kasta oon tukada waan u jiray buuri maxaa yeeley asagaan ka baranay ui naasikii iyo mansuukhii iyo mujmalkii iyo mubayankii cilmiga usuulka asagaa noo daahiriy bui waa qofkii u horreeyey cilmiga usuulkaa wax ka qora oo kitaab ka horreeyay muusan jirin oo kaga dayanaya asagaa soo ikhtiraca cilmigaas imaam shaafici eh, markii u dambeysay wuxuu u wareegay masar halkaa ayuu madhabkiisii jadiidka ahaa ku nashriyey imaam shaafici raximah llahu tacala wuxuu leeyahy shuyuukh fara badan Eh, oo uu kaga qaatay wadamo kala duwan maka wuxuu kaga qaatay cilmiga saan soo tilmaanay muftigii maka muslim ibn khaalid azinji iyo daawuud ibn cabdiraxmaan alcataar iyo sufyaan ibn cuyayn oo muxadi caana ahaa iyo culummo kaloo badan almadiina almunawara cilmiga wuxuu kaga qaatay malik bn anas ibraahim bn abi yaxya cabdilcasiiz ibn daarawardi iyo culummo kale yeman cilmiga wuxuu kaga qaatay muarif ibn maazin hishaam ibni yuusuf alqaadi iyo culimo kale bakhdaad cilmi wuxuu kaga qaatay tilmiidkii abi xaniifa maxamed ibn اlxasan saaxibu abi xaniifa oo faqiihii ciraaq marka ahaa muddo dheerna wuu laazimay iyo ismaaciil ibnu culaya iyo culimo kaleba imaam shaafici wuxuu lahaa talaamiid fara oo aan dib ka tilmaami doono markaan ka hadlayno ruwaadda madhabkiisa alimaam shaafici raximah اllahu tacaala cilmigaa aan arkayno wuxuu ku darsaday cibaado oo saaxibu cibaado ayuu ahaa xusein ilkarabisi oo ka mid aha talaamiidiisii baa tilmaamo wuxuu yidhi habeen habeenaha ka mid ah ayaan imaam shaafici la baryey buui oon la dhaxay dabeetana imaam shaafici waxaan arkay buui inuu habeenkii saddex qaybood u qaybinayo qaybta koobaad cilmiguu qorayaa buui qaybta dhexana wuu cibaadaysanaya oo salaatuleil buu tukanayaa qaybta dambena wuu seexanaya oo sidoo kale wuxuu tilmaamay imaam shaafici habeenkii markuu salaatuleilka tukanayo qur-aan badan muusan akhrin jirin waxaa laga yaaba inuu kontan aayadood ama boqol aayadood uu ku tukado laakiin boqolka aayadood ayuu tadabburi jiray oo uu ku celcelin jiray oo hadduu aayad raxmo soo maro naxariis ilaahay buu raxmaddiisa weydiisan jiray aayad cadaab hadduu soo marana ilaahay buu maangeliyo weydiisan jiray sidoo kale imaam shaafici raximah llahu tacaala waxaan ognahay oo caamba ah inuu ramadaanka lixdan jeer qur-aanka khatimi jiray min albidaaya xata anihaaya min alfaatixati ila annaas ayuu lixdan jeer qur khatimi jiray ramadaanka yacni maalin walba oo ramadaan ka ah laba jeer buu khatimi jiray culimmadu imaam shaafici raximah llahu tacaala way ammaaneen oo ma koobi karro culimmadu waxay ka dhaheen laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa laba ama saddex qowl ay culimmada ka dhaheen daawuud ibn cali الظaahiri oo ka mid aha culamada daahiriyiinta bal ee imaamu daahiriya ah ayaa wuxuu yihi lلshaaficiyi min alfadaa'il ma lam yجtamic ligayrihi min sharafi nasabihi waصixati diinihi wamuctaqadihi wasakhawati nafsihi wamacrifatihi bصixati اlxadiiثi wasaqiimihi wanaasikhihi wamansuukihi waxifظ اlkitaabi wالsunati wasiiraة اlkhulafaaءi waxusni التصniif imaam shaafici waxaa u kulmay buu hi fadaa'il asaga mooyaane cid kale aan u kulmin oo ah nasab sharaflu ilaahay ka dhaliyey oo nasabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah diin hagaagsan buu ilaahay siiyey caqiido saxuu ilaahay siiyey wuxuu siiyey sakhaawata nafs naf nadiif oo waxa weeye qalbi xaadhan oo wanaagsan buu ilaahay siiyey wuxuu ilaahay aqoon u siiyey inuu kala saaro xadiidka saxiixa iyo xadiidka daciifka ah sidoo kale cilmi usuulku yaqaano naasikhi iyo mansuukhi buu garanayay wuxuu xafiday qur iyo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo siiradii khulafaa raashidiin iyo fataawa saxaaba ilaahay wuxuu siiyey buu ihi tasniif quruxsan hadduu dhaho kitaab baan qori wuxuu noqonayaa kitaabkiisa kitaab aan laga daalaynin oo waxa weye la jecel yahay oo aad iyo aad u macaan imaam axmed baa sidoo kale imaam shaafici ammaano wuxuu yihi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxaa laga wariyey ilaahay inuu ummaddan usoo saarayo boqol sanaba imaam diinta u jadiidi tajdiidiye oo boorhka oga jafa boqolkii sane u horreeyey ama qarnigii koobaad wuxuu ahaa bu uhi cumar bn cabdilcaziiz mujadidkii cumar bn cabdilcaziiz khamis اkhulafaaء الraashidiin mujadidkii boqolkii labaad ama miadii labaad waa qarnigii labaad waxaan rajaynayaa buui inuu yahay imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaa kale uu yidhi ma jiro qof khad iyo qalin qaada oon imaamu shaafici uusan gallad qoortiisa ku lahayn waxaa kale uu yidhi imaam axmed maruu inankiisii weydiiyey yaa abati maxaad ugu ducaynaysaa imaamu shaafici salaad kasta oo tukato maalin walba waad u ducaysaa buui maxaad imaam shaafici ugu ducaysaa buui wuxuu ihi yaa abati kaana shaaficiyau kaashamsi lidunya waalcaafiyati linnaas imaam shaafici wuxuu ahaa buu ihi inankaygiiow sida cadceeddu adduunyada u iftiimisoo kale saasoo kale u ahaa buui dadkana caafimaad buu ahaa buui caafimaad buu dadku ahaa macnaha diintooda ayuu ka daweyn jiray oo wax kasta oo bushi ah ama ishkaal ay diinta ka qabaan ayuu ka daweyn jiray marka labadaas cadceedda iyo caafimaadka wax lagu doorsan ma garan buuri imamshaafici saasuu ahay alimaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu ku wafaaday qaahira oo meeshuu ku dambeeyey ahayd madhabkiisa ku faafinay markii u dambeysay oo masar ah habeen jumca ay soo gelayso bacd alcisha ayuu dhintay raximah اllahu tacaala bisha rajabna maalinta u dambeysay bay ahayd sanadii labadii boqol iyo afartii hijrada maalintii jimcaha ayaana la aasay raxmat ullaahi tacaala calayh cumriga imaamu markii uu dhashay iyo markii uu wafaaday inta udhaxaysa waxay ahayd afar iyo sano boqol iyo kontonkii hijradan uu dhashay labadii boqol hijradana wuu dhintay raximah allahu tacaala afar iyo kontonkaa sano ayuuba noolaa imaam shaafici waxaanoo cilmi ad arkaysaan iyo waxaanoo baraka ah intaasuu faafiyey ilaahi subxaana wa tacaala gacantiisi u saban raxmat ullaahi tacaala calayh wajamacnaa macahu fi lfirdows alaclaa maca annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin intaa markiaan ogaanay imaam shaafici tarjamadiisoo kooban waxaan tilmaami doonnaa insha allahu tacaala qodobo yarar oo ku saabsan madhabka imaam shaafici mumayizaadkiisii iyo maraaxishu soo maray madhabka imaam shaafici raximah اllahu tacaala mumayizaad fara badan buu leeyahay waxyaaba uu madaahibta kale kaga duwan yahay baa jirta madaahibtii ka horreysay mumayizaadka waxaa ka mid ah madhabkani wuxuu jamciyey oo isu keenay fiqigii iyo xadiidkii waxaan ogsoonnahay imaam shaafici hortii waxaa jiri jiray madrasatu ahli الra'y iyo madrasatu ahli اlxadiid madrasatu ahli اlxadiidna waxaa u ahayd rug iyo eh, bara u ahayd alxijaaz maka iyo madiina ayay ahayd xaruntoodu madrasatu ahli ra'yina waxay ahayd bakhdaad ama ciraaq guud ahaanba kuufi iyo bakhdaadba marki laisku daro labadaa madrasana waxaa ka dhexeeyey loolan adag midba midda kale ayay waaw waxaa ku eh, shidi jirtay oo ay radin jirtay madrasatu ahli ra'yina ahlu xadiidka waxay ka soo qaadi jireen dadaan waxba fahmayn oo xadiidku warinaya xadaanaa xadaanaa laakiin xadiidkaan waxba ka fahmayn oo istimbaad aan samayn karin oo qiyaas aan samayn karin oo waxa weeye riwaayo mooyaane diraaye aan lahayn ayay ku tilmaami jireen kuwan ahlu xadiidkan ahlu ra'yiga waxay u arkeen dad mubtadico ah oo waxaa weeye kitaabkii sunnadii intay iskaga tageen ra'yi isticmaalay iyo qiyaas marka loolan adag baa ka dhexay labadooda ilaa imaam shaafici raximah allahu tacaala uu soo baxo dabeetana labadii maderaso aimadoodiiba mid kasta waxbuu ka bartay madrasatu ahli makana wuxuu ka qaatay iyo waxa weya xijaaz imaam maalik ayuu cilmigii ka xambaaray iyo sufyaan ibnu cuyeyna iyo aimo kaloo badan iyo muslim ibn khaalid azinji madrasatu ahli ra'yina maxamed ibn xasan الshaybani saaxibu abi xaniifa ayuu fiqigii ka qaatay fiqigi abi xaniifa marka labadoodiiba intuu isku keenay oo isku shaandheeyo kala hufay ayuu wuxuu noo soo saaray cilmi cajiib ah oo waxaa weeye ra'yigiina ku jiro xadiidkiina ku jiro isla markaa waxaa weeye wixii qoladan ka khaldanaan uu ka saxo kuwan wixii ka khaldanaan uu ka saxo labadii madrasuu heshiisiyo isu soo dhaweeyey saa darteed yani miise isaga madhabkiisa khaas ah wey miisadaas oo madaahibta kale aan laga helin miisada labaad ee madhabka imaam shaafici lahaa waxaa weeye madhabkani wuxuu helay khidmo aad iyo aad u xoog badan waxaa gacanta ku hayay madhabkan oo u khidmeeyey oo kala hufaysaan tilmaami doono culummo aad iyo aad cilmiga ugu xeeldheer waxaa ka mid a ah culimmadaas alimaam albayhaqi saaxibu sunan mualafaad badan buu ku leeyahay waxaa weeye wuxuu qoray kitaabkiisa الsunan الكubrى iyo waxaa weeye kutubo badan oo xadiid ah oo uu nusreeyey madhabka imam الshaafiعي raximah الlahu taعala mas'ale kasta oo imaam shaafici uu sheego wuxuu isku dayey inuu u helo sanad iyo daliil sunada nabiga alayhi الsalaaةu wasalaam oo uu sanad uu asagoo ku warinayo saa darteed imam juwayn wuxuu ihi lلshaaficiyi fadl calى kuli shaaficiyi ila اlbayhaqiy faina lahu fadla calى الshaaficiy alimaam abulmacaali juwayni wuxuu ihi nin kasta oo madhabka imaam shaafici ku abtirsada imaam shaafici baa fadli ku leh iyo gallad markii laga reebo imaam bayhaqi asaga ayaa fadli ku leh imaam shaafici maxaa yeele madhabkiisii ayuu daliil saaray oo adiladii ugu nusreeyey sidoo kale miisaadka madhab imaam shaafici waxaa ka mid ah in madhabkan uu yahay madhab si fiican looga shaqeeyey oo cibaaradiisu ay sahlan tahay tartiibkiisu uu waadix yahay haddii aad doonto inaad masale ka baadho si fudud baad u helaysaa laakiin madaahibta kale qaar badanoo ka mid a ah, sidaa ma aha waxaa laga yaaba markaad masalada isku day inaad hesho inuu wakti dheer kugu qaadato masalada inaad gaadho laakiin madhabka imaam shaafici waa madhab muratab ah oo munadam ah oo waxa wey laga shaqeeyey oo tabwiibaadkiisa abwaabtiisa si fiican loo hufay oo la cadeeyey wii muctamad ah iyo waaan muctamad ahayn qowlkii raajixa ee muctamadka madhabku ah iyo qowlkii daciifka lakala saaray oo la kala shaandeeyey madaahibta kale qaar badan sidaa ma ah waxaad arkaysaa in ay isku qabsanayaan mutaahiriintoodii qowlkii muctamadka ahaa sidoo kale madhabka imaam shaafici miisaankiisa waxaa ka mid ah waxaa madhabkan ka soo baxay aimo mujtahidiin oo markii dambeba waxaa weeye istiqlaal ka madax bannaanaaday madhabkii yani waxay gaadheen heer yani martabat almujtahid almuطlaq ayay gaadheen waxaa ka mid ah ibn اlmundir iyo ibn jariir ayaa ka mid ah qaarkoodna ayagoo darajat alijtihaad gaadhay ayay haddana madhabkii weli ku intisaabayeen sida musani raximah اllahu tacaala raxmatan waasica waxaan insha allahu tacaala tilmaami doonaa adwaarta ama marxaladaha uu soo maray madhab alimaam الshaafici guud ahaan marxaladahaasi waa saddex marxaladood marxalada afraadna waa lagu dari karaa marxaladda koobaad waxa wey marxalatu ta'siisi اlmadhab marxaladii aas-aasitaanka madhabka marxalada labaadna waxaa weeye marxalatu intishaari اlmadhab marxaladii madhabku uu ku fidayey ku faafayey marxalada saddexaadna waxa wey marxalatu taxriiri اlmadhab yani madhabkii in la tiifa taro oo waxa weeye la kala saaro wixii muctamad iyo waxaan muctamad ahayn marxalada afraad u dambaysana waxaa weeye altaxriir الثaani yani tifatirkii iyo hufitaankii labaad ee madhabka marka maraxishaas insha allahu tacaala ayaan si kooban u dulmari doonaa marxalada koobaad ta'siis اlmadhab waxaa iska lahaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala oo juhdi adag ku bixiyey suu madhabka dhidibada uga asi laha oo ku faafiyey manaadiq kala duwan sida maka iyo bakhdaad iyo masr intaaba wuu tegey iyo yamanba xataa wuu gaadhay imaam shaafici raximah اllahu laakiin meeshuu qumaati madhabkiisa ugu faafiyey waxaa weeye bakhdaad iyo masr weliba masr noloshiisii inta dambe ku qaatay oo waxaa weye madhabkiisii si fiican ugu faafiyey imaam shaafici waxyaaba aimada kale kaga duwan yahin waxaa weeye madhabkiisa asagaa gacantiisa ku qoray waxaa la dhahaa ma jiro imaam afarta aimo ka mid ah alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo oo madhabkiisa gacantiisa ku qoray markii laga reebo imaam ashaafici raximah allahu tacaala wa furuucan buu u qoray usuushana wuxuu qoray kitaabahu alrisaala oo usuulu fiqigi ayuu ku caddeeyey usuusha uu ictimaadayo furuucda oo ka istimbaadayo waxaa weeye masaaisha xagga furuucdana wuxuu qoray kitaabkiisa alum oo kitaab muctamad oo afar mujalad ah, ayuu gacantiisa ku qoray wahaakada kutubo kaleo yaryarna wuu qoray oo kala duwan sida kitaabka ikhtilaaf abi xaniifa wabni abi leyla iyo kutubo kaleba marka imaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu maray intuu madhabkiisa faafinayay laba marxaladood marxalada koobaad waxay ahayd marxala alciraaqiya waa markii uu madiine ka soo baxay ee uu ciraaq ayuu halkaa ku faafiyey aaraadiisii iyo fataawadiisii iyo aqwaashiisii uu ku lahaa ciraaq waxaa loo yaqaanaa almadhab alqadiim ama madhabkii hore ayaa loo yaqaanaa marxalada labaadna waxay ahayd markiiu masar uu yimid ee uu qaahiro soo galay noloshiisi intii dambe marxaladaas ayuu wax badan cilmigiisii kala hufay oo usuushiisii uu waxaa weye dib ugu noqday oo uu dib u shaandheeyey qaar uu arkay inayna sax ahaynna uu ka laabtay wixii saxaana waxaa weye wuu daystay waa marxalada lagu magacaabo almadhab اljadiid lishaafici raximah اllahu tacaala waa madhabkiisii cusbaa ee muctamadka ahaa wey alimaam shaafici waxyaaba badanoo aaraadiisii uu ku yidhi ciraaq ayuu markuu masr yimid ka laabtay sidaa darteed iyo aaraadaa uu qabay intuu joogay ciraaq ee uu ka laabtay markuu masr yimid madhabka muctamadkuma ah waa madhabkiisii qadiimka ahaa marka waa inaan madhabka qadiimka ah iyo madhabka jadiidka ah. insha allahu tacala iyadoo faahfaahsan ayaan kaga hadli doonaa eh, habeen dambe sidoo kale imaam shaafici raximah llahu tacaala ilaahay wuxuu siiyey talaamiid arday buu siiyey maskax badan oo warisay aqwaashiisii qadiimka ahayd iyo kuwii jadiidka ahaba waxaa ugu caansan toban tilmiid afar waxay wariyeen madhabkiisii qadiimka ahaa lixna waxay wariyeen madhabkiisii jadiidka ahaa waxa weeye waa aimo culummo ah intaba waa wada culummo ah raggaa wariya afartaa warisay madhabkiisa qadiimka waxaa weeye alxasan azacfaraani oo la yidhaahdo xasan ibnu moxamed abu cali albakhdadi azacfaraani madhabkiisa qadiimka ciraaq ayuu wariyey sidoo kale alimaam axmed oo ka mid ah afartii aimo imaamkii u dambeeyey saaxib almadhab asna wuxuu ka mid yahay ruwaaddii madhabkiisii qadiimka ahaa abu thawr alkalbi waxaa la yidhahdaa magaciisa ibraahim ibni khaalid ibni abilyamaan asna min ruwaati madhab اlqadiim buu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid aha min ruwaati اmadhab اlqadiim abu cali اlkarabisi oo la yidhahda magaciisa alxusein ibn cali alkarabisi lixda ka warisay imaam shaafici raximah اllahu tacala madhabkiisa jadiidka ah waxay kale yihiin almusani oo magaciisa la yihahda ismaaciil ibn yaxya ibn ismaaciil almusani almasri wuxuu dhintay sanadii laba boqol iyo afar iyo lixdankii hijrada albuwayqi oo asna magaciisa la yidhaahdo abu yacquub yuusuf ibni yaxya albuwayqi oo dhintay sanadii laba boqol iyo koob iyo soddonkii hijrada ibn ibni ibn ibni cabdillaahi tajiibi oo asna wafaaday sanadii laba boqol iyo saddex iyo afartankii hijrada alrabiic ibnu sulaymaan ibnu daawuud aljaysi oo wafaaday sanadii laba boqol iyo lix iyo kontonkii yuusuf bn cabdilaclى oo wafaaday laba boqol iyo afar iyo lixdankii arabiic oo loo yaqaano arabiic bn sulayman bn cabdiljabaar almuraadiy oo asna dhintay laba boqol iyo afar iyo toddobaatankii lixdaa a'immana waxay wariyeen madhabkii jadiidka ahaa ee alimaam ashaafici ee soo tilmaanay inuu yahay aqwaashiisii iyo kutubtiisii uu ku qoray markii uu masar joogay aimadaas aan soo tilmaanay waxay u nusreeyeen oo u gargaareen u hiliyeen madhabka imaam shaafici khaasatan aimadii masriyiinta ah lixdan dambe ee masaarida ah aad bay ugu nusreeyeen madhabka imaam shaafici ee madhabkiisa jadiidka ahaa wayna faafiyeen kutubana way ka qoreen musani oo kale wuxuu qoray kitaabka caanka ah ee waxaa weeye madhabka asal u ah ee la yidhaahdo mukhtasar almusani kaasi haddaba waa dowrkii koobaad oo ahaa dowrkii ta'siis اlmadhab aasaasidda ama gundhigii madhabka dowrka labaad ama marxalada labaad waxaa weeye faafitaankii madhabka iyo nashrintiisii waxaa kaloo marxalada lagu tilmaami karaa marxalaةu asxaabi اlwujuuh asxaabi اlwujuuh culimmada loo yaqaano ee a'imadii madhabka ka mid ahaa xilligoodii asxaab اlwujuuh kolley waan u baahana inaan ogaano musalaxaas marki aan manhaajka dhiganayno maxaa yeelay awjuhda lileeyahay awjuh lilasxaab ragga loo nisbeeye wey oo culimmadii awaa-isha ahaa ee imaam aan la kulmin ee laakiin canwaasid ah cilmigiisa ku qaatay haddaba culimmadaasi waxay sameeyeen arrin runtii madhabka muhiim u ahaa oo ah in ay masaa imaam shaafici uu ka aamusay ay ku takhriijiyeen masaa ka hadlay ay cilo ka dhaxayso takhriij baa la yidhahdaa masaa'ilu imaam shaafici uusan ka hadlin xukunkeeda ayaga waxay ku takhriijinayaan masaa-isha imaam shaafici xukunkeeda caddeeyey min baabi alqiyaas waatakhriij ayay ku soo saarayaan haddii ay waayaan mas'alo kale oo masaladaas la mid waxay ka soo istimbaadayaan min nusuusi alkitaabi wasunna ayagoo ka duulaya qawaaciddii imaamka ee usuulka ah haddaba ragga waxaa loo yaqaana asxaab alwujuuh way fara badan yihiin dabaqaad kala duwanna way leeyihiin baan isku dabaqa ahayn way kala dambeeyeen laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa qaar aan maaragtay tusaale ahaan u sheegayno waxaa ka ah maxamed nasr caalimka la yidhahdo alimaam abu cabdillaahi almarwasi iyo abu cabdillaahi azubayri abu saciid alsdakri abu bakr asayrafi abu isxaaq almarwasi abu cali bn abi hurayra alqafaal الshaashi intaaba waxay ka mid yihiin asxaab اlwujuh waa ragga loo nisbaynayo wejka ama wujuuhda madhabka raggan waxay dhidibada u aaseen madhabka imaam shaafici wayna ku faafiyeen sham ayay ku faafiyeen waa yani dhulkan haddaan u naqaano suuriya iyo waxaa weeye iyo waxaa weeye falastiin iyo dhulkaasay ku faafiyeen madhabkii imaam shaafici raxmat اllaahi tacaala calayh wuxuuna kaga awood batay madhabkii awsaaci oo shaam haystay oo meesha ka saaray sidoo kale halkaasuu ka faafay oo intishaar ka sameeyey ilaa uu gaadho ciraaq oo markaa haystay madhabkii abu xaniifa raximah اllahu tacaala wuu ka sii gudbay wuxuu gaadhay ilaa hind ilaa hind indiyuu gaadhay sidoo kale wuxuu madhabku faafay oo raggaasi ku faafiyeen aljaziira alcarabiya ayay ku faafiyeen oo wuxuu gaadhay najd iyo xijaaz iyo yaman intaba u gaadhay qabuul waasican uu helay taasina waxaa weeye marxaladii labaad ee madhabka marxalada saddexaad waa marxalad istiqraari اlmadhab marxaladii madhabka uu fadhiistay ama waxaan dhihi karaa marxalad altaxriir اlأwal lilmadhab marxaladii madhabka la shaandheeyey la kala hufay marxalada wey marxaladaas waxay ka dambeysay asxaab اlwujuuh ayay ka dambeysay ama ragga loo yaqaano mujtahid fatwa waxaana soo baxay laba imaam oo kala dambeeyey oo ahaa alimaam cabdilkariim الraafici iyo alimaam الnawowi labada imaam ayaa marxaladan madhabkii kala hufay oo raggaa ka horreeyey waxay qoreen ama reer ciraaq ha ama khuraasaaniyiintii ha intay isu keeneen kutubtoodii mu'alafaadkoodii ayay kala hufeen wixii muctamad ah iyo wixii aan muctamad ahayn imaam koobaad waxa wey alimaam araafici magaciisa waxa la abdilkariim ibnu moxamed alqazawini alraafici alraafici marka laleeyahy waxaa loo nisbeeyey raafic ibni khadiij oo ahaa saxaabigii min asxaabi rasuuli lahi sal lla alay slam ka mid ahaa wuxuu ku dhintay kazawiin sanadii lix boqol iyo afar iy labaatankii hijrada dadiisana waxayd markuu wafaadayey shan iyo lixdan sane ayay ahayd imaamkaasi wuxuu ahaa imaam caalim oo culum fara badan laakiin juhdigiisii u badnaa wuxuu ku bixiyey taxriir اmadhab madhabka imam shaafici raxmat ullahi tacala aley inuu khidmeeyo oo uu kala shaandheeyo kala hufo ilahina wuxuu siiyey mawhibo fahn iyo waxa weeye tasniif quruxsan ayuu siiyey kutub fara badan bu laha lakin laba kitaab baa ugu caansan kitaab koowaad waxa wey almuxarar kitaabka labaadna waxaa weeye fatxu alcaiiz ama alcaiiz sida loo yaqaano labada magac waa la dhahdaa muxararka waa kitaabka laga soo gaabiyey minhaajka kitaabka dowladda aan ku qaadan doona insha allahu tacaala waa kitaab runtii aad iyo aad u barakaysan oo xilligiisii waxa wey lagu intifaacay aadna culamadu shaaficiya ugu diirsadeen waa maطbuuc waan hayaa waa saddex mujalad wey almuxarar lilimaam eh, araafici culamada qaar baa dhahaa waxaa laga soo gaabiyey alwajiiz uu iska leeyahay eh, hazali laakiin sida muctamadka ah kamuusan gaabinine waa kitaab mustaqilah sababtoo ah raaficina muqadimada kuma sheegin inuu wajiis ka soo gaabiyey culammadii shaaficiyaduna arrinkaa mayna tilmaamin raggii ka qoray waxaa weeye faharis alkutub ama kutubta mualafaadka sida kashfu dunuun lilxaaji khaliifana mayna arrinkaa tilmaamin haddaba kitaabkani waa kitaab madax bannaan ee lagama soo gaabin wajiis lilhazaali culamada qaar baa silsilad ka dhigaya waxay leeyihiin waxaa laga soo gaabiyey muxarar wajiis wajiisna waxaa laga soo gaabiyey wasiid wasiidna waxaa laga soo gaabiyey basiid saddexdaaba basiid iyo wasiid iyo wajiizba hal imaam baa le oo ahaa alimaam alghazali waa saddex kitaab oo kale waaweyn basiidka u weyn wasiidkaa soo raaca wajiizka waxa wey soo raaca basiidkana waxaa laga soo gaabiyey nihaayat almalab fi diraayat اlmadhab oo uu iska leeyahay abulmacaali اljuwayni oo sheekhii hazaali ahaa nihaayahaasna wuxuu sharxay mukhtasar اlmusani marka silsiladaas taxan bay raacinayaanoo silsilada inteeda kale waa sax lakin waxaan ka reebaynaa uun kan u dambeeya oo ah almuxarar oo waa kitaab madax bannaan lagama soo gaabin wajiiska kitaabkaas muxararka ah culimo badan baa ikhtisaariyey waana kitaab runtii fawaa'id badan leh laakiin ikhtisaaraadkiisa waxaa ugu caansan oo ina soo gaadhay alminhaaj imaamu eh, nawowi raxmat ullahi tacala caleyh muqadimadu arrinkaa ku tilmaamo wuxuu leeyahay asxaabteenna ragga mualifiinta ah ee ugu itqaan badan uguna tasniif wanaagsan waxaa ka mid ah cabdilkariim araafici wa atqanu mukhtasarin fi lmadhab huwa mukhtasaru almuxarar lilimaam cabdilkariim araafici saasuu ku tilmaamaya manhaajka marka kitaabkaas ayaan ka soo gaabiyey buu ihi manhaajka kitaabka labaad uu iska leeyahay araafici ee uu madhabka ugu khidmeeyey oo uu ku kala hufey waxaa weeye fatxulcasiis fatxulcasiiskan wuxuu ku sharxay alwajiiz lilimaam alghazali raxmat ullahi tacaala caleyh waana kitaab runtii baxr ah oo waxaa weye ilaa dhowr iyo toban mujallad weeye waa maطbuuc uuna soo gaaray laakiin mukhtasaraad badan ayaa laga sameeyey kitaabkii culamo badan baa ikhtisaarisay waxaa ugu caansan mukhtasaraadkiiso inagana soo gaadhay arawda ama rawdat aalibiin oo iska leeyahay imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu ka saaray adiladii midda kale wuxuu dabagalay waxyaabihii imaamu araafici uu ku khaldamay ee madhabka aan muctamad ku ahayn ayuu ka dabagal ku sameeyo wuu saxay kitaabkiisa arawda ayaa muctamad noqday rawdadiina waxaa sii gaabiyey ismaaciil ibn اlmuqri oo ahaa sheekhii waxaa weeye culammadii yaman ka mid oo wuxuu ku soo gaabiyey rawdadii rawd rawdkiina waxaa ikhtisaariyey sheekh la yidhaahdo axmed ibn xajar alhaytami oo kitaabkiisa annaciim buu ku ikhtisaariyey sidoo kale rawdada waxaa ikhtisaariyey oo soo gaabiyey safiyudiin axmed ibn cumar almusajad kitaabkiisa la yidhahdo alcubaab waa maطbuuc waxaana harxay kitaabkaas ibn xajar alhaytami oo harxa wuxuu ku magacaabay alicaab waxaa kaloo fatx اlcasiiz oo kitaabkii uu cabdilkariim araafic uu qoray ikhtisaariyey alqazawini sheekha la yidhaahdo oo la yhahdo cabdilgafaar alqazawini kitaabkiisa la yihahdo alxaawi sagiir oo kutubta caanka ah ee madhabka ka mid ah alxaawi sagiirkaas ka mid ah culimmada nadmisay ibn اlwardi nadbigiisa wuxuu ku magacaabay albahja alwardiya waxaa sharxay bahj alwardiya sheekh اlislaam zakariya alansaari sidoo kale xawi sagiir waxaa inoga soo baxay kitaabkan caanka ee aan akhrino bacd alminhaaj ee la yihahda alirshaad waxaa ka ikhtisaariyey xaawiyii sagiirka ahaa alcalaama ismaaciil ibn muqri ismaaciil ibn muqri oo culimadii reeyaman ka mid ahaa ayaa xaawigii sagiirka ahaa ee qazawin u lahaa ayuu ikhtisaariyey wuxuu ku ikhtisaariyey kitaabkan irshaadka ah xaawigina waxaa laga soo ikhtisaariyey fatx alcasiis uu iska lahaa raafici dabeetana kitaabkaas waxaa sharxay ibn xajar alhaytami laba sharx buu sharxay midna waxay lahada imdaad midna waxay lahada fatx aljawaad kolley insha allahu tacaala sidan si ka faahfaahsan ayaan insha allahu tacala habeen dambe ama darsiga dambe ku tilmaami doonaa tasalsul kutub shaaficiya shaaficiyada kutubtooda siay u tasalsuleen silsalo waxaa jirta ay shaaficiyadu leeyihiin imaamka labaad ee madhabka taxriiriya waxa wey alimaamu nawwi raxmat ullahi tacaala caleyh isagoo kusii dheeraan mayno oo tarjamadiisa oo waafi ah insha allahu tacaala darsiga xiga ayuu noogu imaan doonaa imaamkan alimaamu ah, nawwi raxmat ullahi tacaala caleyh camal jaliil ah ayuu madhabka u qabtay imaam muxadid ahaa faqiihna ahaa ayuu juhdigiisoo dhan wuxuu iskuu geeyey suu u taxriirin lahaa oo kala hufi lahaa u kala shaandhayn lahaa oo riwaayaadka daciifka ah iyo riwaayaadka saqiimka ama saxiixa u kala saari lahaa oo u caddayn lahaa wixii muctamad ah iyo wixii aan muctamad ahayn wuxuuna ictimaaday oo ka faa'iidaystay kutubtii uu qoray sheekhii haddaan soo tilmaanay ahaa cabdilkariim araafici sida muxararkii uu ka soo gaabiyey manhaajka iyo fatxilcasiiskii uu ka soo gaabiyey rawd aalibiin wax alla wixii uu u arkay inuu ku khaldamay cabdilkariim araaficina wuu saxay wixii kale uu ka tegeyna waxa wey asagaa caddeeyey saa labada imaam ayaa madhabka iskaga daba tegey oo kala hufay wixii aan muctamad ahayn iyo wixii muctamad ah waxaa la yidhaahdaa labadan imaam wixii ka horreeyey kutubo badan oo shaaficiyada leedaha jirtay aad u fara laakiin kutubtaasi kuma caddayn wixii muctamad iyo waxaan muctamad ahayn way jirtay yani aqwaal tilmaamaysa yani madhabka muctamadka ah laakiin waxa wey waa laisku khilaafsanaa oo aqwaal lagu heshiiye ma ahayn wax laisku raacay ma ahayn lakiin labadan imaam ayaa intay ka daba tageen oo waxa weeye qawaaciddii madhabka adeegsadeen madhab imaam shaafici raxima allahu ayay caddeeyeen wixii muctamad ah alimaam اnawwi raxmat ullahi tacaala calayh kutubo badan buu madhabka ka qoray kutubtaas isku darajaad ma ah siay culamadu tilmaameen way kala mudan yihiin xagga ictimaadka ilaa sagaal kitaab ayaa jirta oo waxaa weeye alimaam annawi uu leeyahay oo madhab ka qoray oo kala mudan ama uu madhab ku tilmaamayba kitaabka koobaad ee ugu mudan haddii aqwaashiisu iskhilaafto ee la ictimaadaya waxaa weeye ataxqiiq sharxu tanbiih liabi isxaaq ashiraazi kitaabka tanbiiha ayuu ku sharxay taxqiiqa sidoo kale almajmuuc sharx almuhadab almuhadab limaam الshiraazi ayuu kitaabkiisa wuxuu ku sharxay kitabka la almajmuuc aلtanqiix oo uu ku sharxay alwasiit lilimaam اlghazali saddexdaa kitaabba asagoon dhammaystirin oy dhexda u marayaan ayay geeridii haleeshay alimaam الnawowi raxmat اllahi tacala caleyh saddexda kitaabba muusan dhamaystirin laakiin culamadu waxay dhaheen maadaama aakhir xayaatii wuxuu qoray ahaayeen waa saddexda kitaab ee waxaa weeye marka la sugeeyey aqwaasha imaam الnawowi oo ugu muctamadsan looguna noqonayo wixii aqwaaliha ka soo horjeedana waxaa weeye dhinac laskaga dhigayo waxaa soo raaca saddexdaas alrawda ama rawdat aalibiin oo ka soo gaabiyey saan tilmaanay fatx alcasiiz lilimaam araafici ka shanaadna waxaa weeye kitaabka dowladeenna muqarar ku ah oo ah alminhaaj oo ka soo gaabiyey kitaabka almuxarar lilimaam araafici waxaa ku lexeeyey shantaas fataawadiisa wuxuu leeyahy imam nawowi fataawo aan saa u sii weyneyn fataawa alimaam اnawowi kitaabka toddobaad waxaa weeye sharxu saxiix muslim oo meelo badan ku xusay aqwaasha imaam shaafici raximah اllahu madhabkana wixii raajixa iyo wixii ah, aan uu ku tilmaamay waxaa soo raaca kaasna kitaabka tasxiixu tanbiih oo tanbiihii ka daba oo waxyaabihii madhabka ku khilaafay uu ka saxay iyo kitaab kaloo yidhahdo annukat cala tanbiih sagaalka kitaabba madhabka uu khidmeeyey khidmo cajiib ah oo waxaa weeye aan looga horreyn marxaladaas haddaba labadaa imaam ay waxaa weye madhabka u shaqeeyeen waxaa la yidhahdaa marxalad altaxriir اlأwal lilmadhab marxaladii koobaad ee madhabkii lagu kala hufay lagu kala shaandheeyey ee aqwaashii muctamadkeed lagu cadday kitaabka minhaajka insha allahu tacala si gooni ah ayaan uga hadli doonaa insha allah tala darsiga soo socda darajadu ku leeyahy madhab imaam الshaafici iyo kutubta laga qoray ama ha lagu sharxo ama waxaa weeye ha lagu nadmiyo kitaabkaas marxalo kaleoo ka dambaysayaa jirtay marxaladaas laakiin caawa kama hadli doono waxaa weeye marxalaة الtaxriir الثaanي lilmadhab marxaladii labaad ee madhabka lagu kala shaandheeyey waana marxalada waxaa weeye culimmadii soo baxday bacd alimaam الnawowi ee sharxay kitaabkiisa minhaajka gaar ahaan labada imaam ee ahaa ibn xajar alhaytami saaxibu tuxfat اlmuxtaaj iyo alimaam alramli shamsdiin الramli saaxibu nihaayat اlmuxtaaj fii sharxi minhaaj labadaba minhaajkay sharxeen marka labada caalim ayaa wixii imaamu nawowi raximah llahu tacala uu ka tegey ama aqwaashiisa isku khilaaftay tarjiixaadkiisa isku khilaaftay kutubtiisa kala duwan ayay ayaguna kala hurfeen ayagoo ictimaadaya labadaa imaam waxay ictimaadayaan tarjiixaadka raafici iyo nawowi shaykhay almadhab kutub shaykhayn labadaas sheekh kutubta ayagoo ictimaadaya ayaa haddana wixii kale waxa weye ayaga dhaafay ama aysan caddaynin ama ay waxaa weeye aqwaashooda iطiraab u ku dhacay khaasatan imaam annawowi raxmat ullahi tacaala caleyh ayay waxa weye kala hufeen haddaba markaan soo uruurinno waxaa madhabka muctamad ku ah wixii alimaam annawowi iyo alimaam araafici isku waafaqaan ayaa madhabka muctamad ku ah haddii labadooda iskhilaafaan waxaa la ictimaadaya qowlka imaamu annawowi haddii imaam nawowi masale uusan ka hadlin waxaa la ictimaadayaa qowlkii raafici haddii labadoodaba wax qowla masalada aysan ku lahayn ama aqwaashoodu bilaa tarjiix ay yihiin ama iskhilaafto khaasan kutubu nawowi iskhilaafto oo baab yaani ku caddeeyo masalada inay tahay ama kitaabka ku caddeeyo kitaab kalena sidii si ka duwan uu ku qariro markaas waxaa loogu noqonayaa ibn xajar alhaytami iyo shamsudiin aramli waxay ka dhaheen oo ayaga qowlkooda ayaa madhabka muctamed ku ah saaxib atuxfa iyo saaxib nihaaya waana lasu khilaafay labadoodaas midkii la horreysiinayo iyo midkii la ictimaadiy hadi labadoo laftooda isqabtaan taana insha allahu tacala markalaan ka hadli doonnaa sal allahu waslm ala nabiyina mxamed